الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله هذا فصل من البناء والغرض منه عند التصريفيين الرياضة والتدرب وفصل من البناء وفصل كمid ah dhismaha تصريifka waalqaradu minhu fasalkan ujeeddada laga leeyahy cinda tasriifiyiin sida dadka aqoonta u leh sarfiga ay qabaan ujeeddada fasalkan laga leeyahay wuxuu yahay alriyaadatu waatadarub in maskaxda lagu dhiso oo lagu tababarto ujeeddada laga leeyahay waa riyaada ay riyaada caqliya waxaa ku jira maskax dhisid iyo watadarub tababarashaa ku jirta macnaa qowli ahli tasriifi dadka ahlu tasriifka ah hadalkooda ibni lii min kada midla kada marka ay leeyihiin macnihiisu wuxuu yahay ta'wiiluhu hadalkaas ta'wiilkiisu wuxuu yahay ay tafsiiruhu tafsiirkiisu wuxuu yahay khud xarfan xaraf qaado oo min haadihi alxuruufi oo xuruuftan ka mid ah ow xuruufa haadihi اlkelima kelimadan xuruufteeda qaado marka haddii hal xaraf la isma siiyo khud xarfan min hadihi اlxuruuf wuxuu ka wadaa khud kelimatan min hadihi اlkelimaat kelimad ka mid ah erayadan qaado ow xuruufa hadihi اlkelima ama kelimadan xuruufteeda qaado al-usuula oo usuusha ah duuna zawaa'id laakiin zawaa'idda kuma jirto wuxuu ku leeyahay ibni lii min kada midla kada ibni lii min kadaa waa midkuu ku siiyey midla kadaana waa midka uu rabaa sagoo kale inaad ka dhigto oo wuxuu ku leeyahay ibni lii min daraba daraba iiga dhis marka daraba wuu ku siiyey marka daadka iyo raada intaad qaadato midla jacfar jacfar oo kale iiga dhis uu ku leeyahay waxaa rabaa marka daraba saddexdaas xaraf inaad sida jacfar oo kale wasankaas inaad ka dhigtaa rabaa jacfar markaas oo kama koobna afar xaraf oo wada usuulas oo kama koobna kan marka waxaan rabaa sidiisoo kale inaan ka dhigo jacfar faclal soo aha haddii aan rabo kan marka daraba inaan jacfar oo kale ka dhigo waa inaan idhaahdo bab waa inaan dhaho dar bab waa inaan ba kale soo siyaadiyo ilan jacfar ayada laftigeeda laba laan baa u dambeyda fa iyo cayn iyo laba laam kanna waa inaan fa iyo cayn iyo laba laam ka dhigo marka wuxuu ku siiyey daad iyo ra iyo ba buu ku siiyey wuxuu ku leeyahay marka jacfar oo kale iiga dhig buu ku leeyahay ama wuxuu ku leeyahay intuu darabo ku siiyo buu wuxuu ku leeyahay waxaad iiga dhigtaa sida sharuufo oo kale marka waa inaad daruba waa inaad tidhaahdo ama wuxuu ku leeyahay milu calima iiga dhig markaas waa inaad dariba waa inaad dhahdo wuxuu ku yidhi khud qaado xarfan min hadihi اlxuruuf aw xuruufa hadihi اlkelima kelimadan xuruufteeda qaado alusuula duuna azawaa'id oo usuusha ah zawaa'idda laakiin kuma jirto waxaa marka lagu siinaa xuruufta lagu siinaa marna waa wada usuul marna zaa'ida ku jira usuusha waa sida darabo kaleoo lagu siiyey oo lagu yidhaahday ama jacfar ka dhig ama safarjal ka dhig ama burtun ka dhig waa midii hadda aan sheegnay laakiin waxaa dhici karta inuu cowthar kuu dhiibo cowtharu intuu kuu dhiibo uu wuxuu leeyahay cowthar waxaad ka dhigtaa sida jacfar oo kale ka dhig cowthar marka ma wada usuula ah, mise xaraf dheeraadaa ku jira xaraf dheeraadaa ku jira xarafka dheeraadka waa kee waawda iska tuur marka ayada maxaa kuu soo haray kaaf iyo ta iyo ra-soo kuuma soo harin jacfar oo kale ka dhig marka maxaa leedahay karar waa inaad tidhahda marka jacfar oo kala suga inaan ka dhiga ma rabo markii usuusha aan soo reebto baan waxaan ka dhigayaa mitlu jacfar markaas waxaan leeyahay karar waa inaa idhahda markaas oo laba ra aan ka dhigo oo laba laam si ay ugu daba marto sida jacfarba laba laam ay ugu dambeydo hadduu marka kuu dhiibo cowthar oo uu ku yidhaahdo kaasoo kale ka dhig hadduu ku yidhaahdo waa inaad marka wixii dheeraadka waa inaad iska tuurto usuusha markaas aad soo reebato mafhuumaho khud xarفa min hadihi الxruufi aw xruufa hadihi الkelima alusuula duna zawaid lakin zawaaiddu kuma jiraan in kaanat fiiha zawaa'idu waaba hadday zawaa'id ku jirto macnaheedu waa maxay haddii zaa'id uu ku jiro waa inaad hee wixii zaa'id waa inaad iska tuurto marka usuusha waa inaad soo reebato fafkuk siiqatahaa qaab dhismaheeda allatii hiya al'aan oo hadda ay ku dul taagan tahay kala furfur ilaan daraba kan hore waa kor dhigan yahay kan dambena waa kor dhigan yahay soo ma aha siiqadaas marka furfur markii aada jacfar oo kale ka dhigee waa inaan marka kan horena kor dhigo kan labaadna aan reebo tafkiik baa markaas dhacay furfur uu ku yidhi siiqatahaa siiqadeeda allatii hiya alaan oo ku dul allatii hiya al'aana caleyha hadday ku dul sugan tahay wasuqhaa markaas isugu aadi oo u dhis calىa naxwin min siiqati اlmithaali اlmadluub mihaalka lagaa rabo siiqadiisay qaab dhismihiisa si lamida u dhis uu ku leeyahay soo laguma siinin jacfar jacfar sida uu u dhisan yahay si lamida intaad furfurto wixii laguu dhiibay kaasoo kale ka dhig waa la fahmay saakinuhu ka saakinihi midkiisa reeban midka reeban oo kale ka dhig midkii adiga laguu dhiibay saakinkiisa waxaad ka dhigtaa midka lagaa rabo saakinkiisa oo kale oo jacfar tusaale ahaan xarafka labaad sooma reebna darabana xarafka labaad waa inaad reebto oo dar waa inaad tidhaahdo wa mutaxariku ka mutaxarikihi midka xarakaysanna waa inuu midka xarakaysan la mid yahay weliba xarako keliya maane madmuumuhu ka madmuumihi meeshii godan waa inay meesha godan la mid tahay tusaale ahaan burkun oo kale baa waxaa lagu yidhaahday inta lagu siiyey kharaja baa waxaa lagu yidhaahday ama dahaba inta lagu siiyey baa waxaa lagu yihahda burkun oo kale ka dhig dahaba waxaa la rabaa inaad burkun oo kale ka dhigto marka waa inaad tidhaahdo dahbubun waa inaad tidhaahdo burkunun dahbubun awel dahaba ba-deeda sooma kor dhignayn waa inaad guddo madmuumuka madmuumiye wa maftuuxuhu midkiisa kor dhiganna ka maftuuxihi midka kor dhigan waa inuu la mid yahay ya a duhbubun waa kor dhigna miya a wuu godan yahay duhbubun waa sidaas burtunun sax wa madmuumuhu ka madmuumihi wa maftuuxuhu ka maftuuxihi midkiisa kor dhiganna waa inuu midkiisa kor dhigan la mid yahay wamaksuuruhu ka maksuurihi midkiisa kor dhigan hoos dhiganna midka hoos dhigan waa inuu la mid noqdo dub hoos dhig jiro fain kaana fiihi zaa'idun miihaalka haddii midka lagu siiyey hadduu zaa'id ku jiro fain kaana fiihi zaa'id hadduu zaa'id ku jiro oo muxuu zaa'id ku jiraa wuxuu ku yidhaahday intaad daraba qaadato darab wax zaa'id kuma jira hadda la soco baa waxaan ka rabaa rabaahu ku yidhaahday inaad ka dhigto sida cowthar oo kale cowthar marka zaaid ma ku jira kuma jiro miaalka madluubkaa baa waxaa ku jira maxay zaa'id marka daraba waxaa la rabaa inaad cowthar oo kale ka dhigto cowthar marka xaraf zaa'id aha ku jira oo waaw ah meesha labaadna ku jira soo maaha marka waa inaan idhaahdo xarafkii zaa'idka intaan la imaado dowra waa inaan dhaho fain kaana fiihi zaa'idun mihaalka madluubka ahoo lagaa rabo hadduu zaa'id ku jiro ji'ta bihi zaa'idkii waa la imaanaya fi lmithaali aladii tasuuquhu mihaalka adiga aad dhise waa inaad zaa'idka ku darto bicaynihi nafsad ahaantiisa waaw soo ma ahayn kowsar waxa ku jiro soo waaw ma ahayn dawra marka waa inaan waawdi keeno haddii laakiin aan idhaahdo daraba inta la waxaa la yidhahda kowsar oo ka dhig markaasa waxaa idhaahda dayrab bixruuftii waa yani xarakaadkii oo isleeyihiin laakiin kowsar xarafka ku jira soobaabo ma ahayn oo zaa'idka ah ama waxaan ka dhigayaa ma ansaxe markaas mayaa lii leeyahay lagaama yeelin bicayni nafsadaantiisa kamaa damana su-aalahu sida su-aashiisa uu dhex geliyey fain carada hunaaka meeshaas hadduu soo banbaxo maa yuujibu qalban wax keeni kara bedelid ow xadفan xadف keeni kara aw تakyiiran ama تakyiir keeni kara calىa maa taqadama sidii nugu nagu soo dhaaftay fii hadihi اljumali jumlooyinkan aan kusoo marnay sida sarfiga aan kusoo baratay amdayta waa socodsiine soo muusan ku dhihin waxaan rabaa inaa ka miaalkan int intuu ku siiyey daraba buu wuxuu ku yidhaha tusaale ahaan safar jal oo kale ka dhig safar jal markii aan ka dhiga marka inaan idhaahdo darab babun saas ma aha imise baabood baa mar kelimada akhirkeeda imaane saddex baabood oo labada hore midda horena saakine ay tahay midda dambena mutaxarike ay tahay qaacidadii marka inaan ku socodsiiyo waa inaanan sidaas u dhaafin oo idhaahdo ida ijtamaca xarfaani mutamaahilaani bacda fail kelima udqima axaduhumaa fi laakhar bishardi sukuuni lawali wataxaruki ani waa inaan isku idqaamo markaas maxaan leeyahay darab babun waa inaa dhaamo taas aw tagyiran calaa maa taqadama fii hadihi اljumla amdaytahu wasirta ilaa maa yuujibu اlqiyaasu fiihi asaga qiyaaskiisu waxa uu keenaana waa in xaggeeda aaduu leeyahay walaka wayajuuzu laka waxaa kuu bannaan an tabniya min alciddati midka lagu siiyey tiradiisa maa huwa mila mid lamid waa ka dhisi kartaa oo daraba imisuu ka kooban yahay saddex waxaa lagu siiyey daraba markaasa waxaa lagu yidhaahday waxaa ka dhigtaa sida calima oo kale soo la mid saddex iyo saddex xarakada bisaa bedel markaas waxaa leedahay dariba ama waxaa lagu yihahda mila baxrun oo kale ka dhig maxaa leedahay darbun saasaa leedahay ama waxaa lagu yihahda mila ibil oo kale ka dhig maxaa leedahay derib baa leedahay ama waxaa lagu yihahda waxaa ka dhigtaa sida waxaa ka dhigtaa sida tusaale ahaan waxaa ka dhigtaa sida qalbun oo kale maxaa leedahay markaas darbun وhakda walaka an tabniya min alciddati maa huwa miluhaa mid iyadoo kale waa ka dhisi kartaa aw fawqahaa mid ka sarreeyana waa ka dhisi oo daraba sida jacfar oo kale waa ka dhigi kartaa in shi'ta haddaa rabto ilaan ba kale ku ziyaadsane khumaasi xataa waa ka dhigi kartaa sida safarjal oo kale waa ka dhigi kartaa ba kale kusii ziyaadsane walaysa laka laakiin adiga kuuma furna an tabniya min alciddati tirada lagu siiyey maa huwa duunahaa wax ka hooseeya kama dhigi kartid kama dhisi kartid oo tusaale ahaan haddii lagu siiyo jacfar ee lagu yidhaahdo milu baxrun ka dhig macnaheedu muxuu yahay baxrun soo saddex kama koobnaa jacfarna misay ka kooban tahay afar afartii xaraf oo jacfar ay ka koobneed mid tuur soomaha maha macnaheedu lama ogola marka haddii aan jacfar ka dhigo mila baxrun soo ii noqon maayo jacfun soo ii noqon maayo idan ma yajuus hadmi baan samay lahay markaas waxma aanan dhisin waxbaan burburiyey marka burburina lama ogola لأnna dalika an tabniya min alciddati maa huwa duunahaa wax ka hooseey kama dhigi kartid لأnna dalika yakunu hadman maxaa yeele wuxuu noqonayaa burburin laa binaaan ma noqonayo maxay dhisma noqon maayo meeshaana dhismaa laga rabaa wax burburin hadda lagama rabo falaka waxaa kuu furan an tabniya min athulaai hulaai inta lagu siiyo hulaaiyan hulaai kale inaad ka dhigto way kuu furan tahay wa rubaaciyana waa ka dhigi kartaa wa khumaasiyana waa ka dhigi kartaa hulaaiga hulaai khumaasi waa ka dhigi kartaa wa min arubaaci rubaaciga waxaa ka dhisi kartaa ayadan sidoo kale rubaaciyana waa ka dhisi kartaa wa khumaasiyana waa ka dhisi kartaa wa min alkhumaasiyi khumaasigana ayadan khumaasiyan waa ka dhisi kartaa walaysa laka an tabniya min alkhumaasi laakiin khumaasiga sida safarjal oo kale ah rubaaciyan rubaaci kama dhisi kartid oo safarjala dilwila jacfar ka dhig macnaheedu waa maxay waa haddii xuruuftii usuusheeda mid ka taga waa macnaheedu idan markaas hee un furna markaas laakiin khumaasiga lagu siiyey hadduu xaraf zaa'ida uu ku jiro rubaaci ka dhigta dulwila makuu furanta mise kuma furna ma furan tahay xarafka zaa'idkaas ka tuure markaas macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay iyadoo rubaaci lagu siiyey oo rubaaci ka dhis lagu yidhay ka dhisan tahay marka waxaa la diidan yahay waa inay usuushu badan tahay midka aa ka dhiseena ay yar tahay saasaa la diidan yahay walaa min arubaaci rubaacigana hulaaثiyan kama dhisi kartid lima dakarnaa oo ah liannahu yakunu hadman laa binaa'an faama maa duuna halaaثati wixii saddex ka hooseeya miya falaa tabnii minhu isaga wax kama dhisi kartid hulaaثi wax ka yar wax lagama dhisi karo haddii inta huwa lagu siiyo daraba ka dhig lu yihahdo ka waran yasix maha yasix ma ansaxayo marka marka meesha ugu yar waa inuu saddex yahay yacni sow tasriifku khaas kuma ahayn alasmaaء اlmutasarifa wاlafcaal sow khaas kuma ahayn asmaada mutasarifka ah yani waxaa ula jeedaa asmaada oo oo mutamakinada ah oo xarafka aan shabihin yani mucrabka ah iyo afcaashaas oo khaas kuma ahayn imisaa ugu yaraad marka xuruuftooda saddex baabkan marka waa baab tasriif ku saabsan saa daraaddeed wax saddex ka yarsooma geli karaan haddaba haw hadii lagu siiyo oo daraba ka dhigu uu ma ansaxayso waal wuxuu yidhaha falaa tabnii minhu asaga wax ka dhisi maysid walaa tabnii milahu asagoo kalena u dhisi maydin oo darabaa lagu siiyey daraba inta lagu siiyaa waxaa lagu yihahdo huwa kale huwa oo kale ka dhis maya sixeedan isnama ansaxaya marka waxna lagama dhiso asaga xaggiisana wax looma dhiso inte laguu dhiibo kan oo kale ka dhig dhigma lagu dhihi karo waxaa leedahay ii dhiibin haddii wax fiican lagu dhiibo oo hulaaثi lagu dhiibo oo lagu yihaahdo hunaa'i oo kale ka dhis waxaa leedaha maya min dalika kaas waxaa ka mid a ah, kayfa tabni min darba darba saa uga dhisay mila calima qulta waxaa leedaha dariba wamila darufa see uga dhisee caluma waxaa leedahay daruba wamila qaطaca see uga dhisee daraba baa leedahay wamila jacfar darbabun baa leedahay baa ku ziyaadine wamila sibadrin see uga dhisee markaas daraba inta lagu siiyey dirabun waa inaad ku shiddo marka labada bacood dirabun waa inaad dhahdo wamila jubruj jubruj oo kale ka dhisaa lagu yihi jubruj waa dakaru lxubaara oo shimbiraha shimbir ka mid ah oo alxubaara la yidhaahdo midkiisa labood baa waxaa la yidhahdaa jubrujun jubruj waxaa la rabaa marka waa xuruufooda usuulehe inaad sida daraba daraba inta lagu siiya jubruj ka asagoo kale ka lagu yihi marka waa inaad tidhaahdo bur bubun waa inaad dhahdo bur bubun wa mila dirhamna bir babun wa mila xindisin alxindis allayl اlmudlim dirbibun waa inaa dhahdo wa mila safarjal darabbabun waa inaa dhado labada baad markaa isku shida darabbabun wa midla jirdaxlin jirdaxli oo kale ka dhisaa lagu yidhi jirdaxlun oo khumaasi soo ma aha dirbabbun waa inaad tidhao labada baadood dambe waa la isku shidaa markaas dirbabun ومثل جحمرش جحمرش العجوز الكبيرة darabaa lagu siiyey jaxmarish oo kale ka dhisaa lagu yidhi waxaa leedaha markaa darbabibun waa inaasaa tidhaahdo darbabibun jaxmarishun wax la isku idqaama ma jiraan wa mila cowthar intaas markuu suushi eed haddana wuxuu galay miثaalka lagaa rabo oo uu zaa'id ku jiro waa meeshii uu ku lahaa fain kaana fiihi zaa'idun jiئta bihi fi اlmithaali اladii tasuuquhu bicaynihi cowthar xaraf zaa'idaa ku jira oo ah waawda dawrab waa inaad tiro waawdii waa inaad sideeda ku keento wa midla sayraf maxaa leedahay dayrab wa midla jahwar maxaa leedahay darwabun tuqaabilu اlasla biاlasli aslka aslkaa ku aadine wazaa'ida bizaa'id zaa'idkana zaa'idka ku aadinaya xataa takuuna si aad u noqoto qad addayta almithaala almadluuba minka mihaalkii lagaa rabay mid hawshihiisii ka baxay oo gutay si aad u noqoto fain qiila haddii la yidhaahdo maa macnaa dariba wadaruba wadayrab wadawrab wanaxwi daalika macnahoodu muxuu yahay qiila waxaa la yidhaha almacnaa fiihi ujeeddada laga leeya waxay tahay irtiyaaduka bihi inaad maskaxdaada ku dhisto wa ifaadatuka iyo in laguu faa'iideeyo quwata nafsi awood nafeed caqligaaga in la kobciyo oo naftaada la dhiso wa nuhuud almunnati almunna alquwa awooddaadu inay kor u kacdo fii amhaalihi isagoo kale oo bimaa nadaqat bihi alcarab carabku ay ku dhawaaqday ah si aad hadhowdii wasana u saari karooto wakadalika sidaasoo kale waxaa la mid ah in banayta min kharaja kharaja waxaa ka dhistaa midla jacfar waxaa leedahay kharjajun wa midla jin jinzaqrin ka dhisa aljinzaqr alqasiir waxaa leedahay markaas dir khinzaqrun haa waa kha waay jiin maaha khinzaqrun alqasiir wa midla khinzaqrin baa ka dhis buu yihahda waxaa leedahay dirbabun mase daraba maa in wixiina la siiyey maxay ahaayeen kharaja soo ma ahayn khirjajun waa in saas la qaatala ka dhisaa lagu yidhaahday khaaraja khaaraj carabtii ku dhawaaqday wa midla istakrama istakrama oo kale ka dhisaa lagu yihahday istakraja baa leedahay haddii markaa aad barato riyaadadan iyo tadarubkan haddii aad barato istakraja wasan saarideeda hadda mayaa dhib kugu yeelanaysa dhib kugu yeelanaydo wallahu aclam markaas ka jooga